رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd alkabiiraة alkhamisaة wاlcishruun waxaynu ku soo jirnay kitaabkeennii kitaabu اlkabaa'ir darsigeennuna wuxuu ka bilaabanayaa maanta in sha allahu tacaala kabiirada shan iyo labaatanaad qaatilu nafsihi wa hiya min acdami alkabaa'ir ruuxa nafsadiisa dila oo isagu naftiisa dilkeeda sabab ugu noqda ama dilkii uu naftiisa dilayay la mubaashara yani la mubaashira wa hiya min acdami alkabaa'iri dembiyada kuwa ugu waaweyn weeye qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum nafafyaashiinna ha dilina ina allaha alle subxaana wa tacaala kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiiman alla idin naxariis badan subxaana wa tacaala waman yafcal ruuxii sameeya daalika arrinkaasoo dilka ah cudwaanan liajli cudwaan nacayb dartii u sameeyo iyo wa dulman gardarro iyo xadgudub fa sawfa saban dambe ayaanu nusliihi gelin doonaa baa alla yidhi subxaana wa tacaala naaran naar baanu gelin doonaa wa kaana daalika arrinkaasi wuxuu ahaaday naar in la geliyo cala allaahi alle subxaana wa tacaala dushiisa yasiiran mid ku fudud buu ahaaday oo alle waa u fudud yahay subxaana wuxuu leeyahy in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa kiisa waaweyn tunhawna canhu laydinka reebayo nukafiru waannu dhaafaynaa cankum xaggiinna sayi'aatikum xumayaalihiinnaannu dhaafaynaa wanudkhilkum waannu idin gelinaynaa mudkhalan makaanugeliin oo kariiman wanaagsan baa layidhi subxaana wa tacaala marka walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima laba macneba waa laga qaatay oo macne waxa weeye naftii ruuxa muslimka ah ayaa naftaadii laga cabirayaa macnaha labaadna waxa weeye waa macnaha ugu deliishanayo musanifka oo ah naftaadii inaad disho wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi cibaaduraxmaanka markuu ka warramayo waaladiina kuweeye cibaaduraxmaan la yadcuuna aan caabudayn oo baryayn maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilahan aakhara macbuud kale aan la caabudayn alle subxaana wa tacaala walaa yaqtuluuna aan dilayn nafsa nafsadii allatii taasoo xarama allahu ilaahay dhiiggeeda uu xarimay ilaa bilxaqi xaq in lagu daadiyo mooye wa can jundub bni cabdilaahi radia allaahu canhu waxaa laga wariyey can inabiyi sal alla aleh wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi subanuhu kaana waxaa ahaa miman kaana qablakum dadkii idinka idinku horreeyey ummadihii idinka idinka horreeyey waxaa ka mid ahaa rajulu nin baa ka mid ah ninkaasoo bihi isaga uu ku sugan yahay jurxun dhaawac fajazica markaasuu argagaxay fa akhada wuxuu qaatay sakiinan mindi buu qaatay faxaza biha waa ku gooyey yadahu gacantiisii buu ku gooyey famaa raqa damu dhiiggii maanu joogsan xataa maata ilaa uu dhintay nin baa dhaawacmay oo gacan buu intuu ka dhaawacmay ummadihii hore ka mida buu xanuunkii intuu u adkaysan waayey buu argagaxay kadibna naftiisii buu dilay famaa raqa damu dhiiggii maanu joogsan xataa maata ilaa uu dhintay qaala allahu tacaala alle subxaana wa tacaala wuxuu idhi baadaranii cabdii addoonkaygu wuu igala degdegay binafsihi nafsadiisa xaramtu calayhi aljannata jannadaan ka xarimay dushiisa aya alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka qofku naftiisa inuu dilo waa kabiira min alkabaa'ir jannadan ka xarimay maxaa lagu xambaarayaa mar haddii dembigii shirki iyo gaalnimo uu ka hooseeyo si loo waafajiyo adiladan oo nusuusulwaciidah ilaa ahlu sunnuhu waxay jamciyaan nusuusulwacdi waalwaciid hadduu xalaashado naftiisa inuu dilo waxa weeye jannada waa laga xarimay oo naar buu ku waaraya haddaanu xalaashanna waxa weeye taxriimkani waa taxriimun mu'aqat yacnii wakhti baa laga xarimaya oo mudduu naarta ku daahaya wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi man qatala nafsahu nafsadiisa ruuxii dila bixadiidatin bir ruuxii ku dila fa xadiidatuhu yacnii birtiisii fii yadihi gacantiisay ahaanaysaa maalinka qiyaame yatawaja'u xaaluu ku mudmudayo biha xadiidkii yacnii fii badnihi calooshiisa fii naari jahannama naarta jahannama dhexdeeda khaalidan ku waarayo mukhalladan xaaluu yahay fiiha naarta gudaheeda mid lagu waarinayo abadan weligii waman qatala nafsahu nafsadiisa ruuxii dila bisumin sum ku dila fa sumuhu suntiisii fii yadihi gacantiisay ahaanaysaa gacantaa loo gelinaya yataxaasaahu xaaluu kakabanayo fii naari jahannama naarta jahannama dhexdeeda xaaluu ku cantuugayo khaalidan xaaluu yahay mid ku waaraya mukhalladan fiiha lagu waariyey yani mukhalladan isagoo lagu waarinayo fiiha naarta gudaheeda abadan weligeed muttafaqun calayh xusuustan marka khuluudkan waynu soo fasirnayo waxaa loo jeedaa almuksu dawiil muddo dheer buu ku nagaanayaa wa fi lxadiisi saxiixi waxaa ku sugan xadiiskii saxiixaha waxaa ku sugnaa alladii midkii alamatu ay xanuunjisay aljiraaxu dhaawicii baa xanuunjiyey fastacjala almowta markaasuu mowtkii u degdegsado ku degdegay faqatala nafsahu buu dilay bidubaabi sayfihi seeftiisa caaradeedii ayuu ku dilay faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi huwa min ahli nnaar isagoo ahlu naarkuu ka mid yahay dagaal jihaaduu ku jiray wuu dhaawacmay markuu dhaawacmayba wuxuu sameeyey yacnii seeftii salkeedii intuu dhulka dhigay ayuu afkii caaradeedii in halkaa dhuunta intuu ku beegay ayuu saa markaa isugu dhirbaxay buu dilay marka nebigu wuxuu yidhi huwa min ahli nnaar can yaxya bni abi kasiir adda'i can abi qilaabata cabdillahi bni sayd aljarmi can saamit bni daxaakin can اnebiy sal allah aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi lacanu lmu'mini ruuxa mu'minkoo la nacdalo ka qatlihi dilkiisoo kaley la mid tahay inaad ruuxa nacala kugu yaal aad tidhaahdo iyo inaad disho waa isku mid waman qadafa ruuxii gana mu'minan ruux mu'minan ruuxii ku gano ku tuura bikufrin gaalnimo fa huwa ka qaatilihi kii dilay oo kaluu la mid yahay ruux muslima oo ahlu qiblo ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u soomayo u tukanayo u salaadaya oo towxiidsanaya haddaad tidhaahdo waa gaal gaalnimadiina shuruuddeedii aanay ku dhammaystirmin waxa weeye waxay la mid tahay adigoo dilay bay la mid tahay waman qatala nafsahu nafsadiisa ruuxii ku dila bishayin shay ku dila cadabahu allaahu ilaahay wuu ku cadaabayaa bihi shaygaas yowma alqiyaamati maalinka qiyaame kii xadiid yani bir ku dila kii haddii ilaahay ku ronya suncaba yani qof waliba wixii naftiisa uu ku dilay baa lagu dilayaa maalinka qiyaame ayuu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh naftan ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala tasarufkeeda iyo qaabka aad ugu tasarufaysee nafta u maamulaysaana waa qaab sharcigu uu kuu ogol yahay waxaan sharcigu kuu ogolayn uguma tasarufi karta sabab kasta oo naftaadu ay ku baxayso haddaad adigu sababta aad wax ku yeelato yacnii ruux naftiisii dilay baa tahay ruux naftiisii dilay ayaa tahay waxaa ka mid kuwa badaha ku dhammaanaya ayagoo og meeshaas malahoodu ay u badan tahay inaanay meesha aanay ka badbaadayn haddana naftoodii ku miinaynay alkabiiratu alsaadisatu walcishiruun kabiirada lix iyo labaatanaad waa alqaadisu waa qaadigii xumaa qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu ihi subxaana watacaala xumaanta marka qaadigu laba dhan bay ka imaanaysa mid waxa weeye cilmigii buu garanaya isagoo cilmigii xambaarsan halkii la rabay ummadda inuu u garsooro u cadaalad sameeyo ayuu jawr iyo eexo uu samaynaya dhan kaley ka imanaysaayo isagoo cilmi iyo aqoon aan lahayn ayuu qadihii uu xukumay taxliilkii iyo taxriimkiibuu dhex galay masaa'ishii alle subxaana wa tacaala iyo diintiisii ayuu fatwo iyo qada iyo xukun uu dhex galay marka isagoo jaahil aan waxba garanay qaala allahu tacaala ilahi wuxuu idhi subxaana wa tacaala waman lam yaxkum ruuxan wax ku xukumin bima sharcigii ansala allahu alle uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alkaafiruuna gaala wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi afa xukma aljaahiliyati ma xukunkii jaahiliga miyay yabquuna dalbayaan waman axsanu yaa ka xukun wanaagsan min allaahi alle subxaana wa tacaala xukman ay min jihati alxukmi dhanka xukunka yaa ka xukun wanaagsan liqowmin qoom oo yuuqinuuna yaqiininaya xukunka allena subxaana wa tacaala ku kalsoon yaa ka xukun wanaagsan wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina aladiina duulkii yaktumuuna qarinayay maa ansala allaahu alle maa ansalnaa wixii aan soo dejinay oo min albayinaati xujooyin cadcada iyo walhudaa hanuun ah min bacdi maa ka gadaal bayannaahu markaan u caddaynay linnaasi dadka fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa aan ugu caddaynay ulaa'ika kuwaas yalcanuhum allaahu alla ayaa nacdalaya oo naxariistiisa ka dheeraynaya wayalcanuhum waxaa lacnadaya allaacinuuna kuwa wax nacdala ayaa nacdalayo khalqiga ilaahay oo dhan baa nacdalaya alxukmu biqayri maa ansala allah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ummadda u soo dejiyey sharci buu u soo dejiyey ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa qaliila ma tadakaruun wa an ixkum baynahum bima ansala allah walaa tattabic ahwaa'ahum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila ummadda waxaa lagama maarmaana marka sharcigii ilaahay subxaana wa tacaala u soo dejiyey asagaa cadaaladda iyo garsoorku ku jiraayo in loogu cadaalad sameeyo oo loogu garsooro qawaaniin wadciya oo bini aadan iyo bashar ay uu dejiyey cadaaladda iyo khalqiga uma garsoori karto yacni cadaaladna maaha masalada marka xukun ahaan haddii la rabo alxukmu bikayri maa ansala lah dunuubtu waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb waxa weeye bidaatihaa bay gaalnimo u tahay ilaahay oo lacaayo nebiga oo lacaayo sanam loo sujuudo kitaabka qur-aanka oo meel daafad iyo qashin lagu tuuro dembigaasi sidiisuu gaalnimo u yahay dunuubta waxaa jirta kuwa aan sideeda bidaatiha gaalnimo aanu u ahayne laakiin sabab raacday ama sabab la xidhiidhay yacni markaa ruuxii uu ku gaaloobay alxukmu biqayri ma ansala allah marka bidaatiha gaalnimo uma aha laakiin waxaa gaalnimo ah haddii ilaahay kuu ron yahay oo gaalnimo uu ku gaadhi karaa in haddii ilaahay kuu ron yahay sababi ay raacdo ama waxaa raacay istixlaal iyo uu xalaashaday baa raacay ama tabdiil uu xukunkii ilaahay subxaana wa tacaala bedelay baa raacay ama canaad iyo madaxadayg haddii ilaahay kuu ron yahay baa raacay ama tafdiil uu qawaaniinta wadcigaa ee bashariga uu kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka fadilay waa raacay ama takhyiir iyo inuu bannaysto oo yidhaahdo waa isku mid xukunka ilaahay iyo qawaaniintan in kii la raaco waa isku mid ama sida kuwa qaarkood ay yidhaahdaan casrigii xadaarada iyo ilbaxnimada lagu jiraayo haddii ilaahay ku runyahay kitaabka qur-aanka iyo cusuurtii wakhtigaas yacni saxaabada lama joogo yani wakhtigan kitaabka qur-aankaa ah markaa wax ma maamuli karo adduunku wuu horo maray erayada kuwa ku dhawaaqa waa gaalnimo iyo kufri ay diinta kaga baxayaan laakiin bidaat masaladu waxa weeye waa cabdullahi bnu cabaas baa la weydiiyo yani wuxuu yidhi waa kufrun walaysa kufran biاllaahi malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih ayuu yidhi sufyaan wuxuu ka warinayaa Eh, ibnu jurayj uu ka warinaya can cada inuu yidhi kufrun duuna kufrin wa dulmun duuna dulmin wa fisqun duuna fisqin marka eh, masaladu waa masalo dadkan mucaasiriinta in badan yani khilaaf oo ku dhex maray eh, kitaabkii khaalid alcambari uu qoray la yidhahdo alxukmu bikayri ma ansal lah iyo wixii ka dembeeyey kitaabkase ugu fiican ee masalada bayna alquluwi wataqsiir bay u dhaxaysaaee aad iyo aad u faahfaahiyey waa kitaabka la yidhaahdo alxukmu bikayri ma ansala allah axwaaluhu wa axkaamuhu waxaa le khaalid ibnu cabdillaah yanii ninka la yidhaahdo almaxmuud ninkaas baa le nusqadii ugu horraysay ee yanii xoogaa waddanka soo gashana sheekh umar baa haystay wakhtigii igu dambaysay marka intaan kitaabkuna soo gaadhin isagan ka qaad qaadan jira waqad rawa alxaakimu baa wariyey fii saxiixihi saxiixiisa wuxuu ku wariyey biisnaadin sanad buu ku wariyey laa ardaahu ana anigu aanan raalli ka ahayn can dalxa ibni cubaydillaahi can nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi laa yaqbalu allaahu ilaahay subxaana wa tacaala ma aqbalo salaata imaamin imaam salaaddii xakama xukumay biqayri maa ansala allaah alle wixii uu soo dejiyey waxaan ahayn wax ku xukumay salaadiisa ilaahay ma aqbalo subxaana wa tacaala imaamku wuxuu muujinayaa xadiisku inuu daciif yahay oo wuxuu ku yidhi biisnaadin laa ardaahu ana sanadaan anigu raalli ka ahayn oo sanadka markuu tacqiibiyey xaakim warkiisa uu tacqiibiyey wuxuu yidhi sanaduhu mudlim wa fiihi cabdullaahi ibnu muxamed alcadawi wahuwa huwa muttahamun cabdullaahi ibnu muxamed alcadawi nin la yidhahda ku jiro wadaaca waana xadiisku daciif waaye bal waa mowduuc daciifada yani mujalladka saddexaad boqol iyo yani haddii ilaahay ku ron yahay labaiyo labaatan raqamka kun saddex boqol iyo toddobaatan iyo saddex ayaa markaa sheekh naasir uu ku daciifiyey wasaxaxa alxaakimu xaakim baa saxiix yeelay aydan mar labaad waalcuhdatu damaanaduna calayhi dushiisay ahaatay iyo mas-uuliyadduy min xadiisi buraydata can اnabiyi sal اllah alيh wasalam rasuulka ilahi wuxuu ka wariyey qaal wuxuu yidhi qaadin qaadi fi ljannati jannadu ahaaday wa qaadiyaani laba qaadina fi naari naarta ayay ahaadeen qaadin qaadi carafa alxaqa xaqii buu gartay faqada bihi markaasuu xaqii wax ku xukumay fa huwa kaasi fi ljannati jannadu ahaaday wa qaadin qaadina carafa alxaqa xaqii buu gartay fajaara markaasuu jawr sameeyey eex buu sameeyey cadaalad xumuu sameeyey mutacamidan isagoo u qasdaya fa huwa isagu fi naari naarta ayuu ahaaday waqaadin qaadina qadaa wuxuu wax ku xukumay biqayri cilmin aqoon daro cilmi la'aan buu wax ku xukumay fa huwa kaasina fi naari naarta ayuu ahaaday xadiisku marka shawaahid kaluu leeyahayo shawaahid kaluu sidaa darteed waa xadiisku waa saxiixoo saxiixuljaamicu saqiir afar kun afar boqol afartan iyo lix raqamka ah irwaaulqaliilkana saddex kun boqol iyo saddex iyo toban alimaam dahabi wuxuu yihi qultu waxaan idhi fa kullu man mid dhammaantii oo qadaa xukumay biqayri cilmin aqoondarro wax ku xukumay walaa bayinatin xuja la'aan oo min allaahi alle subxaana wa tacaala xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa calaa maa shay dushiisaoo yaqdii bihi uu xukumay fa huwa isagu daakhilun wuxuu soo gelayaa fii hada alwaciidi waciidkan iyo goodigan uu soo gelaya wa rawaa shariikun shariik ibnu cabdillaahi annaqaci ayaa wariyey waa sayi'u lxifdi yacni sa'a xifduhu lama waliya alqada can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash wuxuu ka wariyey can sacdi bni cubayda can ibni buraydata can abiihi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ulahi sal alla aleh wasalam rasuulka ileh wuxuu yidhi qaadiyaani laba qaadi fi naari naarta ayay ahaadeen wa qaadin qaadina filjannati jannada ayuu ahaaday oo afcaashiisa iyo xukunkan uu xukumayo jannada rabbi ku mutaysanaya wadakara alxadiisa xadiiskii buu sheegay qaalu waxay idhaahdeen famaa dembu ladii midkii dembigiisu